bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى babu xusn الcahdi xurmada qofku uu leeyahay ilaalinteeda ee wanaageeda wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay xusnu lcahdi waxay tahay xusnu ricaayati alxurma xurmada ilaalinteeda in aad loogu xeel dheeraado la wanaajiyo oo qofkii xaq kugu lahaayo ama abaal kugu lahaay waqti inaad abaalkiisa taqaano ood xurma xurmadiisa aada ilaaliso qaala xadahanaa abu caasim huwa abu caasim annabiil adaxaaku bnu makhlad can jacfar bni yaxya bni thawbaan ibnu xajar wuxuu yihi maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad waabu dawuuda wاnnasaa-iyu dahabi iyo keyrkiisna waxay dhaheen majhuul ayb qaala xadaanii cumaaraة bnu thawban wahuwa xijaaziyu mastuur waa majhuul اlxaal qaala xadaanii abu طufayl qaala ra'aytu الnabiya slى اllahu عalayh wali waslama nabigaan arkay yaqsimu laxman hilib isagoo qaybinaya biljicraanati jicraana meesha la yidhaah jicraanana waa loo dabdiyaa jiciraanana waa loo dabdiyaa ayb waa meel marka daa'if iyo maka u dhaxayso wa ana yowmaidin aniguna maalinkaa ghulaamun aan ahay wiil axmilu aan xambaarsanahay on qaa aan wado cudwa albaciiri bacdi riwaayaat waxay leeyihin cadmahu yani cadm albaciir ratigii laftiisa faatathu imra'atun haweenay baa u timid fabasada lahaa ridaa'ahu go-iisa ayuu u fidiyey qultu waxaan idhi man haadihi tani waa ayo qaala waxa uu yidhi haadihi tani ummuhu latii ardacathu waa hooyadiisii nuujisay hooyadiisii nuujisay weeyaan midaan ayb marka dawayadan nuujisayna waxay ahayd xaliimatu sacdiya qol iyadana waxay ka dhalatay qole hawaasin la yidhaahdo waana qoladii markaas ee nebigu uu xunayn kula duulay markii uu xunayn kula duulayna hanaa waa kii soo ururiyey jiciraana ayuu isugu keenay waa kii marka jiciraana ka xarmaday cumro soo sameeyey soo laabtay meeshaa ku qeybiyey ayb marka iyadana dadkaa dabcan markaas eh, nebigu xurmadooda waa eh, haweentaas nuujisay xurmadeedana waa ilaaliyey eh, hawaasin laftooda markii maalkoodii la qeybiyey waatay nebigu u yimaadeen oo yidhaahdeen ji'naaka taa'ibiin ma ji'naa ilayka taa'ibiin waa soo laabanay annagoo towbad keennay wixii bal waxana loo celiyo markaasu wuxuu yidhi hadal aniga midka ugu runta badanaan jecelahay maalka miyaad rabtaan in la idiin celiyo mase dadka markaasay yidhaahdeen dadka waxaas dhan marka wuxuu ku ilaalinayay dabcan xurmada xaliimatu sacdiya iyo saas oo kale yuu ku ilaalinaya marka xusnulcahdiga inuu go-iisii inta u dhigo fariisiyo xusnulcahdi baa ku jiro ayb xadiidka laakiin isnaadkiisu dacfi baa ku jiro oo eh, jacfar bnu yaxya bni thawbaanna waa majhuul cumaaratu bnu thawbaanna waa majhuululxaal ayb qaala baabu lmacrifati macrifadii ayuu u baab yahay caddaynteeda macrifaduna waxay tahay qofka qofka uu yaqaano inuu xurmadiisa ilaaliyo laftiisa ayb is-aqoonistu marka waxay keenaysaa xurmo qaala xadaanaa abu nucaym wahuwa الفضل بن dukayn qaala xadaanaa yunus wahuwa yunus بن abi isxaaq asabiici ayb can abi isxaaqa waa camr bn cabdillahi alhamdani can almugiirati bni shucbata qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi aslaxa allahu alamiir ilaahay amiirka ha hagaajiyo marka waa xun yahay ma laga wado ee markay war iyo rabaan inay bilaabaan bay war fiican ku hormarin jireen aslaxa allahu alamiir gafara allahu laka denbaka ilaahay dembigaaga ha dhaafo ama intay markay hadlayaan hadalka ay wadaan qaala fulaanu kada wallahu yakfiru lahu ama qofkii ay la khidaabayaanba inay yidhaahdaan saas oo kale ma ka wadaan marka qofkaasi waa dembaabay iyo lagama wadee waa kelmad wanaagsan oo carabkoodu ku dareeray oo ay marka duco un kala jeedaan aslaxa allaahu alamiira ina aadinaka midka adiga dadka kuusii daayo aadin marka waa ninka xoghayaha oo kale kuwa xoghaynta oo adiga dadka kuusoo galayo kuusoo daayo kuwii kalena kaa celiyo ina aadinaka adiga midka xaajibkaaga ahee eh, xoghayntaada ah ee qof dadka kuusoo daynayo yacrifu rijaalan rag ayuu aqoonsanayaa fa yu'hiruhum bilidni iyaga ayuu dadka kale uga badinayaa idinka yacnii dadkii adiga inay kusoo galaan bu ayay rabaan kuwa isagu uu yaqaano si gaaro u dhaqaaleynayaa waayo wuxuu u sameynayaa marka iithaar oo xagga soo gelinta iyo idinka ayuu iithaar iyo sadbursi uga sameyna oo ninku haddii ninuu ninka adiga kuu xaajibkaaga ninuu yaqaan haddii uu meesha joogo waa daynayaa isaga marka qaala waxa uu yidhi cadarahu allahu allah uu cudur daaro ama allah uu cudur daaray allah uu cudur daaro ina almacrifata aqoonta la tanfacu way anfacaysaa buu yidhi waxbay taraysaa aqoonta cinda alkalbi alcaquur eyga gooyaha agtiisa xataa wa cinda aljamali wa cinda aljamali sa'uul iyo ratiga didi diditaanka badan ayb dadka kusoo boodo oo sa-uul yacni waa facuul oo marka amhilat lmubaalaga ah saa'il baana hadda layaa wasfigeedu uu yahay ayb marka cinda alkalbi alcaquur waxbay ka tare waxaa laga wadaa eyga dadka cuno ee qofka uu yaqaano iyo qofkuusan aqoonin isku mid maaha qofka uu yaqaano ma taabanayo waxaweya macrifada marka xataa eygaas caquurkaa waa waxbay ka anfaceen ayb iyo ratiga sidoo kale isaguna dido oo dadka ku xadgudbo ku tunto ee ciddii uu yaqaano iyo iskugu mid uma aha kana uusan aqoonin qaala baabu lacibi الsibyaani biاljawsi ilmaha ciyaarta ay ku ciyaarayaan jawska caddayntiisiibuu u baab yahay aljaws marka waa iska macruuf af soomaaliga af soomaaliga laftiisa oo jos un baa la yihahdaa jos baa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay qolof adag marka la jebiyana dhexda waxaa ku jirta mir ayb jaws baa la yidhaha dadkaana hadda magaalada jooga xalwada iyo waxaasay u isticmaalaan ayb ee dadka qaarna dadka afqalooca iyo waxaas ku dhacay meelahan u geliyaan soomaali kale anigu kuma hayo ninkii baadiyo dhaqan baadiye ninkii yaqaano waxaan filayaa ma fahmaayo waxaas nacam ayb waa un marka lasoo dhaweeya sidaas waay nacam ayb ayb macnaha marka baal sidaas un weyaan jamcu jawzatin wahiya hamaratun yu'kalu lubbuhaa waxaa la cunaa iyada gudaha wax uga jiro waqishratuhaa shadiidatun jaafatun mustadiiratun mihlu lkurati waana sidaasuu joosku u yaallaan baashaa marka inay ilmaha ku ciyaaraan wuxuu ku yimid qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa abu cawaanata can mugiira can ibraahim huwa ibraahim eh, naqaci ibraahim bnu yaziid annaqaci abu cimraan qaala kaana asxaabunaa waxay ahaayeen asxaabteenna yurakisuuna lanaa waxay noo rugsaynayeen fi lacibi kullihaa cayaar oo dhan hayri lkilaabi ayb hayri lkilaabi eeyaha marka laga reebo ayb qaala abuu cabdillaahi yacnii lisibyaan yurakisuuna lanaadaas lisibyaan u ujeedaa ilmaha yaryarka ayaa loo rugsayn jiray ayb marka eh, macnuhuna marka waxay tahay de ilmaha yararka wax allaale waxay ku ciyaarayaan eh, iyaga waa looga cudurdaari jiray waana loo ogolaa waa loo rugsayn jiray maadaama ilmo qalbigooda dheel uusan ka foqaynin eh, waa loo ogolaa marka hayri ilkilaab waxaan ahayn eeyahooda iyagu marka macno waxay wataan waxyaabaha kale aynan wadanin ayb qaala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa cabdاlcaziiz huwa bn اlmukhtaar addabaaq hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qala xadaanii shayku min ahli اlkhayri yuknaa abaa cuqbata la yihaahdo abuu cuqba marka abuu cuqbata majhuul rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad qaala marartu maca bni cumara ibni cumar ayaan la maray maratan mar bidariiqi jidka famara bigilmatin ilmo ayuu soo maray min alxabash ilmo marka xabashada ka mida fara'aahum yalcabuuna wuxuu arkay iyagoo ciyaaraya fa akhraja dirhamayni laba dirham buu soo bixiyey fa acdaahum waa siiyey marka lacag usoo baxshay marka waa siiyey waxaa laga qaadanaya ilmaha marka dheeshi waa laisaga ogolyahay ilmuhu qalbigooda dheel kama go-i kara haddana laakiin waqtigoodao dhan inay dheel siiyaan waa lagala waa laga celina ee waqti ka kamida inay dheelaanna dembi kuma laha ayb mararka qaar yacni ilmuhu inay mar kasta cabsi un ku jirto ama yacnii cunuga aan ciyaarin yacni nafsiyan waxbaa nafsadiisa waxbaa lafteeda nafsiyan ta'hiiray ku yeelanaya arrintaas ayb oo haddii waxbarashada ama dugsi ha noqoto ama madars madrase ha noqoto xilli yarow xoogaa iska fahmaysta haddaan la siinin waxay noqonaysaa dhibaato aada u weyna cunuga ka raacayso nafsiyan baa marka waxuu noqonayaa dabaa'ic dabcigiisao dhan baa isbedelayo dabaa'ic foolxun baa marka ayuu yeelanayaa haddii marka cayaartaas waqtigeedana lagu xadido ee dantiisana loo fiirinayana xoogaa fahamkiisu waa u fiicnaanan ayb waana middaas hadda midda untan hadda ay saxaabadu ka wadaan ilmahaas cayaaraya ay wax siinayaan lakiin inaga de macalinka macalinka dugsiga xataa cunuga ma maalinta jimcada waxaa laga yaabaa aragtiyaa ka dhexaysa dii uu jimcadii isagoo cayaaraya ou arko waxaa laga yaabaa sabtiga inuu aada u garaaco aada u garaaciddaas lafteeda ma saxsana xataa haddii cunugu uu qalad galo tacziiri waay loo baahdo maaha saas waana soo marnaan malaynaayb qaala xadaanaa cabdullaahi qaala akhbaranii abdulcaziiz bnu abi salama can hishaami can abihi can caaishata ana nabiya sal ll l slama kana yusaribu ilaya sawaaxibii kaana yusaribu wuxuu iisoo gelin jiray ilaya aniga xaggayga sawaaxibii gabdhaha saaxiibada ila ah yalcabna bilacibi yalcabna billucabi waxay ku ciyaarayaan marka lucbadaha allucbana waxay tahay baalahan gabdhaha ay sameeyaan oo ah gabar yar oo kale ay inta wax toltolaan eh, ay ka sameeyaan sawir gabar oo kale iyo waxyaaba noocaas oo kale oo gabdhaha ay ku ciyaaraan eh, ayna ku baran karaan tolmada iyo caqliyan xataa waxbaa ugu kordhayo waa la ogolaya masawirada noocaas dhib male albanaati asigaar gabdhaha yaryar kaana yusaribu ilaya sawaaxibi albanaati asigaar gabdhaha yaryarkaan waxaan saas ahayn maa ku dhigan qaala baabu dabxi alxamaami qoolleyda gowraceeda wixii ku yimid in la qalo qoolleydii qaala xadahanaa shihaabu bnu mucamar macmar buu qora waa mucamar hiqatun saaxibu xadiid waa soo marnay yarwi lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad qala xadaثna xamaad bnu slmta can mxamed bni cmri can abi slmta can abi hurayrata qaal ra'aa rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wali waslm nebigu wuxuu arkay rajula nin yatbacu xamaamatan qoley raacraacayo ka daba ordayo qaala shayطaanu yatbacu shayطaana waa shaydaan raacayo shaydaanad marka shaydaan buu ku magacaabayo waxaa marka isaga iyo shaydaanka meeshay iska shabahayaan waxay tahay limubaacadatihi can ilxaqi sida uu xaqa uga fog yahay waishtigaalihi bimaa laa yacniihi iyo inuu ku mashquulsan yahay wax maa laa yacniih sidaasaa shaydaan loo loogu shabahay ayb iyadana xamaamada xamaamadu maxaa shaydaanad loo yirina maxaa yeelay qofkan raacraacayay waqtiga ka dhuminaysaan hafle iyo in wixii loo abuuray uu ka dhoohanaado ayay sabab u noqonaysaa saasaa macnahaasaa loogu bixiyay iyadoo hadda taklifay waxma saarna meeshaan marka de waxaa weeyaan dabx alxamaam iyo hadda ra-aa rasuulu llahi sal l slam rajulan yatbacu xamaamatan ta marka yacni waxaa uun fiqigun marka waxuu noqonayaa xadiidka qolaydu qofku inuu uhaysto ukun iyo unsi uheshasho iyo wax lamida dhib ma laha laakiin ciyaar ciyaar inuu isaga haysto inuu isaga ciyaaro kow <clears throat> inuu isaga baasaysto oo ku baasaysto qoolleyda uu ku faashado markuu rabo inuu meel aado inuu kiciyo qoolleydii hadday midig aadana uu markaa wax fiican ka arko bidix markay aadana uu sharaysto taas iyadoo looma baana waa shirki midaan in lagu qamaarana iyadu waxa weeyaan waa dembi kabiira ah in waqtiga lagu dhumiyo la raacraaco laga daba ordana waxay noqonaysaa iyadana <coughs> iyada lafteeda marka waa <coughs> shay manhi oo layska reebo qala xadaثna muسى بن ismاعيil qala xadaثna yusuf بن cabdة qala xadaثna الxasn qaala kana cثman cثmaan wuxuu ahaa laa yakdbu jumcaة jumco ma qudbeyneynin ilaa amara wuxuu amrayay biqatli اlkilaabi eeyaha in la dilo wadabxi اlxamaam qooleydana in la gowraco yani waxuu rabaa qowleydii dadkii bay ka mashquulinee daacadii iyo qowleyda de qofka garanaayana waa garan karaayo yacnii qofku markuu qoolley ku mashquulo maanta dhan qowleydii buu tacbayaa xoolana uma ahan waqtigiina waa uga dhumay maanta dhan iyadaasuu eriyayaa maxaa ka maqan iyo maxaa yimid iyo dayib maxaa meeshan soo galay oo dool ah iyo waxyaabahaasuu marka kala daba ordayaa ilmaha magaalada marka waa yaqaanaan dabcan marka waqti badan bay ka dhumeen waxaa laga yaabaa cunugu inuusan dugsina dhiganin masaajidkii uunan waqti u aadin maanta dhan iyada un inuu eryahay middaas waa midda la diidaya marka dhan laakiin eeyaha dilkooda waa la nasakhay markii hore nebiga waa amray markii dambe waa la nasakhay amaa dabxulxamaam iyada yacnii wax ku soo arooray male leh hadda marfuucan xadiidka aharkan hadda cuhmaanna waa daciif lianna yuusuf bnu cabdah ayaa ku jiro wa huwa alqasaab albasriyu abu cubaydah layin اlxadiid waa daciif ninkan marka ayb qaala xadaثna musa qaala xadaثna mubaarak can اlxasan midda kale xasan اlbasri laftiisa cuثmaan waxba kama maqlin can اlxasan qaala samictu cuثmaana ya'muru fii khudbatihi بقتل الكلاب وذبح الحمام ayb isnaadkiisu marka waana m mawquufna waa yahay waana inqidaacna waa ku jira ayb midkan dambaa marka wuxuu u baahan yahay marka in aada loo feeriyo kan laftiisa marka ninkan mubaarak bnu fadaala waa mudallis wuxuuna leeyahay can ilxasan waxaa laga yaabaa marka qof daciifa ah inuu dhexdooda ku jiro weliba aada daciif u ah waa suuragal noqon karo marka isaga laftiisa ma ansaxayo laakiin xasanulbasri laftiisa waa in la fiiriyaa halkan hadda wuxuu leeyahay samictu cuhmaan warkan marka wuxuu u baahan yahay usuushana in laga soo ta laga taxqiijiyo waxaa kaloo u baahan yahay kutubtan maraasiisha in laga fiiriyo ibn abi xaatimkiisa iyo jaamicu taxsiilka calaa-i iyo tuxfatu taxsiilka waliyudiin alciraaqi kutubahaas in laga soo fiiriyay ubaahantay usbuuca dambe marka qof keenaa la ayo usbuuca dambe keen ayb meeshan marka can ilxasan qaala samictu cuhmaan jaamicu taxsiilka marka hore fiiri xasanulbasri qeybtiisa fiiri ka meeshaa marka waxbuu ku sheegayaa fulan waa ka maqlay fulan lam yasmac tan marka inuu ka hadlaa laga yaaba haddii markaa de sanadkan uu daciif noqdo ama samictuda samictuda meeshan ku dhigan hadday qalad tahay oo asalka kitaabkuba aynan ku oolin oo can oo kale ay iska ahaydna waa iyada warkeedu waa iska macquul ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man kanat lahu xaajatun qofkay xaajo u sugnaatay fa huwa axaqu an yadhaba ilayhi isagaa ku xaqnimo badan inuu xaajadaas aado haddaad adigu dan leedahayna adiga aada dantaas ayb haddii hadda shafaaco iyo waxaadan u baahnayn adiga adoo dan le in lagu yimaado maaha ina aduu tagto w qaala xadaanaa muxamedu qaala akhbaranaa cabdullaahi moxamed bnu muqaatil weeyaan moxamedkan cabdullahina waa ibn lmubaarak qala xadaanaa yaxya bnu ayub qala xadaanii cuqayl bnu khalidi wahuwa alayliyu ana saciida bna sulaymaana bni zayd bni haabit anahu xadaahu can abiyihi can jadihi zayd bni haabit ana cumara bna alkhadaab jaa-a waa yimid yasta'dinu calayhi isagoo zayd ka idin dalbanaya yowman maalin faadina lahu waa u idmay zayd cumar buu u idmay wa ra-suhu iyadoo madaxiisana fii yaddi jaariyatin gabar gacanteed marka dhexdii uu yahay lahu isaga u sugnaatay addoon marka isaga ou lahaa turajiluhu ay u shanlaynayso ayib oo markaa addoontiisaabaa tinta ka shanle u shanlaynaysa fana fanazaca ra'sahu madaxiisiibuu markaa siibtay oo gacanteediibuu madaxii ka siibtay marka faqaala lahu cumaru cumar waxa uu yidhi dachaa iska daah turajil turajiluka yani hiya turajiluka way kuu shanlaynaysaa waxaase ka fiican dachaa iska daa turajilka ha kuu shanlayse ayb maxaa lagu jasminaa markaasna alabka jawaabka dachaa iskaga tag turajilka ha kuu shanlayse faqaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin amiiru lmu'miniinow low arsalta ilaya ayb dii marka ani adda turajilukaba idhigaa turajiluka weji fiican maaha dachaa faturajiluka oo kale hadduu dhihi laha fahiya turajiluka waa jumladu waa iska macquulay noqon lahed laakiin hadda ma turajilkada saas mau idin dhigaa idinka yah reeba dacha turajilka faqaala waxau yidhi yaa amiira almu'miniin low arsalta ilaya haddaad iisoo ciddiri lahayd ji'tuka anaa ku imaan lahaa faqaala cumaru cumar waxau yidhi inama alxaajatu lii danta anaa iska leh buu yidhi anay dantan danta ii sugnaato hadda anaa dankaa leh marka waa inaan adiga kuu imaadaa maalushaahidkana intaas wa qaala baabun idaa tanaqaca wahuwa maca alqowm haddii uu xaakoonayo ama candhuuf tufayo wahuwa maca alqowm dadkana uu markaa la jiro ou la socdo dad ou la jiro haddii marka dad dhexdood aad rabto inaad ku xaakooto oo kale seed yeeli qaala xadaanaa muusa qaala xadaanaa can xamaad bni salamata qaala akbaranaa haabitun can cabdiraxmaan bni cabaasin alqurashiy huwa maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad can abi hurayrata qaal idaa tanaqaca bayna yaday lqowm bayna yaday bayna yaday alqowmi dadka hortooda hadduu ku xaakoonayo falyuwaari ha qariyo xaakadii bikafayhi labadiisa calaa calood ha ku qariyo xataa taqaca nuqaacatuhu ila alardi ilaa xaakadiisu ay dhulka ku dhacdo oo markau rabo inuu xaakoodo xaakadiisii ha qariyo labadiisii gacmood kafsidaa ha ku yidhaahdo oo dadkii ha ka asturo tartiib marka dhulka marka ha ku dhacdo markaana ha duuga dabcan haddii marada uu ku xaakoodo oo maradiisa markaa isku jafjaftana waa leeyahay waidaa saama haddii uu soomayana falyadahin ha subkado xataa laa yuraa calayhi ilaa aan korkiisa lagu arkin atharu sawm sowm raadkiisa yani ikhlaas darteed si aan lagu laysu dhihin ninku waa sooman yahay qofaan soomanayn iska dhigo iska dhaashan oo waxaagii cibaadadaadii inaad aad u qarisa markaas taasuu ka rabaa xadiidkan marka isnaadkiisu waxaa ku jira ninka cabdiraxmaan ibnu cabaas alqurashi ibnu xajar maqbuul buu yidhi mutaabacu u baahan yahay laakiin waa majhuulba ninkan qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa xadatha rajulu lqowma qofku hadduu u sheekaynayo qolo laa yuqbilu calaa waaxidin hal mid keliya ma qaabilo uma jeesto oo kulligood marka waa fiirinaya haddii uu dad la khitaabayo hal nin keligii un ma fiirinayo qala xadaثna mxamed bnu slaam qala akbaranaa hushaymu can ismaaciila bni salim wa huwa alasadiyu hiqat habtun can xabiibi bni abi haabiti qaal kanuu yuxibuuna waxay jeclaayeen idaa xadaثa الrajulu qofku markau xadiid sheegayo ama uu sheekaynayo anlaa yuqbila cala rajuli waaxidi hal nin keliya inuusan qaabilin walaakin liyacummahum kulligood marka aragga ha ku camimo ayb qofkii marka lala hadlaayo wuxuu leeyahay qiimeyn marka fiirin isagii markaa loo jeedo hadday marka badan yihiinna fiirmadii in lagu badiyo ayb baabu fuduuli الnadari fiirmada middeeda maalaayacniga ah in loo baahnayn xukunka kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qala xadaثna qtaybatu qala xadaثna abu bakr bnu cayaash can اlأjlax can bni abi اlhudayl cabdullahi bni abi اlhudayl weeyaan alkuufiyu hiqat abulmugiira ayaa kunyadiisa la yidhaha qaala caada cabdullaahi rajulan nin buu soo booqday wa macahu rajulu min asxaabihi iyadoo uu la jiro qof asxaabtiisa ka mida falamaa dakhala daara xaafaddii markuu soo galay daartii jacala saaxibuhu yandur ninkii la jiray wuxuu gudagalay inuu fiirfiirinayo gurigii ibnu mascuud nin buu soo booqday waxaana la socday nin ardadiisa ka mid a ninkii baa marka wuxuu gudagalay inuu gurigii fiirinayo qaala lahu cabdullaahi cabdullaahi wuxuu ku yidhi ninkii wallaahi baan ku dhaartee low tafaqa'at caynaaka kaana khayran laka low tafaqa'at hadday dhici lahayd caynaaka labadaada indhood ay dhici lahaayeen kaana khayran laka saasaa kuu khayr badnaan lahayd yani gurigii haddaad timaada ninkan uun aan la joogno fiirmada meeshii uun daruuri ku uun fiiri laakiin inaad la raacdo dadka qaar meesha waxa yaallo iyo guriga siduu yahay iyo waxaas oo dhan ba isha un la raaca waxyaabahaas oo kale marka waa iska fuduulu nadar lama rabo ayb xadiidkan isnaadkiisu waa xasan qala xadaثna khalaadu qala xadaثna cabdالcaزiiz can naaficin ana nafra min ahli اlciraaq dad reer ciraaqa dakaluu cala bni cumar bay usoo galeen fara-w calaa khaadimin lahum khaadim iyaga usugnaaday bay waxay ku arkeen dawqan min dahab jinjin oo dahaban ayay ku arkeen oo faraanti weyn oo dahab ayb fa nadara bacduhum ilaa bacdin markay ku arkeen qaarkood baa qaarkii ayagaa isfiirfiiriyey yani way la yaabeen ninka waxa faqaala waxa uu yidhi maa maa afdanakum lishari maa afdanakum ay shay-un shay shayga oo cadiimun weynin badan yaa afdanakum idinka idin dhug badnaysiiyey lishari sharta idin dhug badnaysiiyey shay weyn baa sharta idin dhug badnaysiiyey ama alla sharta u dhug badnaan badnidiinaan sharti baad aada ugu dhagan nugushiin ood aada u feerinaysa dhug u leedihiin ayb marka sidaasuu ku yidhi waxaan marka fiirmadaani ninkaan intaad fiirisaan waxa wata fiirisaan idinka isfiirisaan wax aan loo baahnayn w oo fuduulu nadar baa ku jira ayb ma afdanakumna damaada ku jirta tacajubiye w baabu fuduuli اlkalaami hadalka kiisa maalaayacniga wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay ibn اlqayim wuxuu yidhaahdaa alimaam ibn اlqayim waxyaabaha madaakisha shaydaanka waxaa ka mida fuduulu طacaam iyo fuduulu sharaab fuduulu الnowm fuduulu اlkalaam iyo fuduulu lmukhaalaqa shan shay uu sheegay daad cuntadii iska badiso haddaad sharaabka iska badiso hurdada haddaad iska badiso hadalka maalaayacniga haddaad badiso fuduululmukhaaladana waxay tahay dadka aada dheehaysid haddii aad ku xadgudubto oo aad dheehitaan aan loo baahnayn weliba aad buu u kala qeybiyey masaladaas kusii dheeraadayba masaladaasu aada ugu sii dheeraaday mukhaaladada midda aho wuxuu yidhi dadka qaarkood mukhaaladadoodu waa ka dawaa ka dawaa waa daawada daawada markaad jiran tahay u baahan tahay haddaad markaad jiran tahay cunto intii loogu talagalayna ka qaadato waa ku daawo kuwaas culummada way culimada haddaad uun fadhigana ku badiso ama aada yacni waxweydiiska ku badiso waxaa ma ma noqonaysa yacni waxaa mukhaalado fiican maaha saas waqtigii aada marka u baahan tahay arrin muhiima darsi muhiima darsiga dhexdiisa wixii markaas adiga dersi kaasoo galaya su-aal daruuriya ka dawaa oo kale aganadaad daawo un iska daldasho maanta dhan cunto camal ka dhigato waa ku baaba-ayna qayb kalena waxa uu yidhi mukhaaladadoodu waxay la mid tahay buu yidhi kuwa marka waxaa weeyaan aan laga maarmeynin mukhaalada laabudda minha qaraabada iyo dadka adiga xuquuqda kugu leh mana gooyi kartid ag fadhigoodana hadduu kugu bato dantaada iyo maslaxadaada waa dhuminayn in yar oo marka waqti yar waxay u baahan yihiin marka midkaasi inta waajibka aada kaga gudanayso yaad dheehaysaa qeyb kalena waxa uu yidhi mukhaaladatuhum ka summi qeyb ayaga mukhaaladadoodu sun wax sun oo kale kuwaas marka mukhaaladadooda ay sunta tahay waa ahlu bidaca qofkani shubhow ku gelinaa diintiibuu kaa wareerinayaa mukhaaladadiisu sun oo kale haddaad marka badsato waa ku dila sunta waa ku dilaysaa dilka marka uu ku dilayana waa dil hadda waxaa weeyaan qalbigaaga saameyn ku yeelana waa daran tahay waa inaad marka ka fogaato waa wixii marka wasfigaas oo shubhada adiga kuu keeni karaa leh waay wax layska owhaam yacni shaygu zamankan waxaa badan shay diintii ka mid mida ah. ayaa fahamkiisii la qusuur dadka qaar uga dhaca ee waxay keeneen markaa shaygii marka si qalada in loo dabaqo shaygaas markuu dadka kusoo noqdo bulshadii marka isagoo si qaldan loo dabaqayo ay arkaan waxaas dhanba waa nacayaan marka dambe diintii wayna ka mid tahay shaygiina diinkuu ka mid yahay da ogow hadda ahlubidacaa laga digaa marka la yidhaahdo dadka qaar badan waxaas maxaa la laysaga howlaa bay leeyihiin maxaa yeelay waxay arkeen dad ku dhiban oo ku howlan oo ummadda dadka ahlu cilmiga cirdigooda ku banaystay yaa jiraan oo iyagu qof kasta hebel waa ahlubidac hebel waa ahlubidac hebel wixii dhammaan marka waa macno beelayaan ninkaad u sheegtaa hadhow marka iga dhaaf uu waxaas kii waayeen wixii kuwii ay wateen iga dhaafuu ku leeyahay waxyaabo badanoo saas oo kaleana waa jiraan qofku marka waxaa laga rabaa isaga inuu mar walba noqdo xadgudubna inuuna eh, ifraadna inuunan sameynin tafriidna uunan la imaanin marka qofka ahlu bidaca la fadhigiisu ma saxsana mukhaaladadiisu ma fiicna haddii ay daruuro ay keentana culimmada dawaabiday u sameeyeen laakiin ahlu bidaca waagii hore waxaa jiri jirtay qof baa maanta dhan nusuus wuxuu soo xashrinaa eh, ahlu bidaca maalig iyo shaafici iyo ay ku radiyeen waxa laakiin uu bidcada u haystaaba waxay tahayba diinkii maalig iyo diinkii shaafici soo wareer maaha marka taasi meeshaas aada u fahma waxaa laga yaabaa masaa-il ay qabaan imaam maalig qabo shaafici qabo axmed qabo ayaa isagu uu bidco u arkaa waa diidan yahay nusuustii shaafici iyo maaliguu keenaa marka ahlubidaca ay ku weerareen marka de waxa uu la dagaalamayana de manhajka uu bidcada u haystana waa nafsu manhajkii maalig iyo shaafici iyo axmed lama rabo waxaasoo oo kale marka ayb ibnu taymiya mararka qaar uu ruduudiisa qaarkood aaduu uga hadlaa arrintaas waxaaba mid a midkan radda cala alikhnaai ama istixbaabu ziyaara sharciyana waa la yidhaahdaa ninkan qaadiga ikhnaa'iga madhabtii maalig buu ibnu taymiya madhabtii maalig qariray fii mas'alati ziyaara ku qarinaya wixii maalig qabay buu bidco u haystaa nusuustii maalig ahlubidaca ku weerarayna waa keenaa ibtila marka taas dad marka hadda waxaa jira maanta dhan ayuub fulaan maxamed bnu siriin nusuusuu daldalaya waxa uu markaa naqdinaya haddaad fiirisana waa wixii salafku yaqaaneenba nusuustii salafkay bidcada ku naqdiyeenoo la yimid wixii salafku yaqaaneenna bidco u haystaa waxaas waa wuxuu radinaya yay marka ku habboon tahay nusuustaas inay ku jeesato isaga asagay raddi ku noqonayn maaha qofka u wato mukhaaladada man marka wuxuu yidhi qaarkood ka summi kuwa waa ahlu bidaca kuwo kalena wuxuu yidhi gows oo kale waa ku xanuunaya man mukhaaladatuhu waxaa weeyaan eh, gows marka qofka ah, uu ka dareemayo xanuun gowska xanuunkiisa markuu kugu bato maanta dhan kama joogi karit waa inaad iska siibto bixiso qeyb marka dadka ka kamida ah mukhaaladadooda ilaa laga dhex baxo ama ayagu ay kaa tagaan dhibkooda ku dayn maayo kuwaas marka wuxuu ku sheegay kuwa huqalada ahuqalaa huqalaa waxaa la yidhaahdaa dadka aan xikmadda badnayn ayagana aan wax dhegaysanaynin maanta dhanna daldal maayo wax xikmada lagama faa'iideysanaayo isagiina ma faa-iideysanayo wuxuuna isu haystaa majliska inuu isaga ugu caqli badan yahay waa kuwaan marka meelahan ka hadlaayo fadhi ku-dirirada iyo kuwa ka hadlo duula alyawm isaga in diwaal alyawm inuu isaga hadlow rabaa haddana mana fa mana aamusayo soo u faa-iideysto isagana warkiisu war qaraar aan macno lahayn kaas marka thaqiila la yihaha isagana marka waa in laga dheera shantaas uqaybi qala xadaثna msdd qala xadaثna mctamir can layثi can caطاء can abi hurayrata qaal laa khayra fi fuduli اlkalaam khayr kuma jiro warka maalaayacniga qala xadaثna maطr wahuwa maطr bn اlfضl almarwaziyu hiqat qala xadaثna yزيid qala xadaثna اlbarاء bnu yزيid zayd buu ii dhigay albarاء bnu yزيid waay ibn cabdillaahi bni yزيid ayb mararka qaarna awowgi in loo nisbeeya waxaa la yidhaha albara bnu cabdillaahi bni yaziid albara bnu cabdillaahi bni yaziid awowgiis baa loo nisbeeyaa sida haddoo kale albara bnu yaziid ayb wahuwa ضaciifu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad can cabdillahi bni shaqiiq can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal shiraaru ummatii ummaddayda kuwa ugu sharta badan atharthaaruuna kuwa warka badan almutashadiquuna hadalka daanka ka buuxsada ayb almutashadiquun yani warka ay yatakallamuuna bimil-i fiihim way hadlayaan marka afkooda buuxiisay hadlayaan oo warkay ku tawasucayaan ayb almutafayhiquuna ee kibirka badan ee dadka ku jees jeeso ayb isaga laftiisa markaa kuwa dadka u faano waa la yidhaahdaa min alfahqi ayaa laga qaaday wahuwa alimtilaa-u walitisaac iyada lafteeda waa qof un warka afka ka buuxsadoo dadka u faano ayb labada mutashadi almutashadiquuna waalmutafayhiquun waa isku macno dhow yihiin wakhiyaaru ummatii ummadeyda kuwa ugu fiicanna axaasinuhum akhlaaqan kuwa ugu wanaag badan weeyaan xagga akhlaaqan qaala baabun baabu di lwajhayni laba wajiilah wuxuu ku yimid cadayntiisa qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanii maliku can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal min shari nnaasi dadka kuwa ugu sharta badan waxaa ka mida dulwajhayni laba wajiilaha aladii yaأtii haaulaai biwajhin wahaaulaai biwajhin kan kuwana weji ugu imaanaya kuwana weji qaala baabu ismi dilwajhayni qala xadaثna mxamed bnu saciidin اlasbahaniyu yulaqbu bxamdan hiqat qala xadaثna shariiku can rukayn wahuwa aburabiic alkuufiyu hiqat can nucaym bni xandalata bukhaari abu dawuud baa u wariyaan bukhaari halkan fi ladabi lmufradu ugu wariyaa waana maqbuul isaga ibnu xibaan keliyaana towhiiqiyey can camaar bni yaasirin qaala samictu nabiya sal l slama yaquul man kana da lwajhayni fi dunya qofkii adduunyada laba wajiilo ku ah kaana lahu lisaanaani yowma alqiyaamati maalinta qiyaama laba carab ayaa u sugnaanayaan min naarin ah famara rajulun baa soo maray kaana dakman nin weyn ah qaala waxa uu yidhi haadaa minhum kan iyagu ka mid yahay ayb xadiidkaas marka ninkan baa ku jira nucaymku nucaymkanna marka mutaabaco u baahan yahay ayb yaraan ama waa jahaalaab ku sugan qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan sharu nnaasi dadka kan ugu sharta badan man yutaqaa sharuhu waa qofka shartiisa laga dhowrsado qaala xadaanaa sadaqatu qaala xadaanaa bnu cuyaynata qaala samictu bna lmunkadir qaala samica curwat bnu الzubayr ana caaishata akbarathu ista'dana rajulu cala nabiyi sal l slam nin baa nebiga ka idin dalbaday faqaala iidanuu lahu idma bi'sa aqulcashiira cashiirada iyo yacnii qolada ninka ka dhashay baa baas leh falamaa dakala markuu soo galay alaana lahu lkalaam warka waa u jilciyey faqultu waxaan ihi yaa rasuula allah qulta aladii qulta waxaa tiri baa tiri uma alanta alkalaam dabadeed warka waa u jilcisay qaala ey caaishatu yaa caaishatu ina shara annaasi dadka kan ugu sharta badan man tarakahu nnaasu kay dadka ka tagaan waaye ow wadacahu nnaasu ama dadku ay ka tageen itiqaa'a fuqshihi xumaantiisa ka dhowrsashadeeda darteed ay uga tageen xadiidkanna waa soo marnay hadda ka hor baabu lxayaai xishoodkiibuu u baab yahay qaala xadaanaa aadam qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can abi sawaar alcadawiy wahuwa hiqatu qala samictu cimrana bna xusayn qaala qaala nabiyu sal ly slam alxayaau laa yaأtii ila bkhayrin xishoodku la imaan maayo khayr maahan khayr unbau la imaanaya faqaala bushayru bnu kacbin baa wuxuu yidhi maktuubun fi lxikmati waa mid lagu dhigay xikmadihii hore dhexdeeda ina min alxayaa'i waqaaran xishoodka waxaa ka mida deganaan ina min alxayaa'i sakiina xishoodkii waxaa ka mida xasilooni yani ina min alxayaa waxaa ka mida markuu yihaha waxaa laga fahmaa soo maaha qeyb kaloo dacfi iyo taagdari iyo doqonnimo inay ka mid tahay warkiisa laga fahmay bacdi riwaayaatna muslim iyo waaba tilmaamayaan ina minhu dacfan wakhawaran saas oo kale faqaala lahu cimraanu cimraan wuxuu ku yidhi uxadiduka can rasuuli illahi sal ly slama nabigaan kaaga sheegayaan kaaga warinayaa watuxadidunii can suxufika can saxiifatika adigana warqadaadan waxa ku yaalaad iiga sheekaynaysaa anigana rasuulka yaan kaaga sheekaynaya weliba cimraan aad buu ugu xanaaqay ilaa dadkii la joogay ay yidhaahdeen yaa abaa nujayd inahu mina inahu laa ba'sa bihi e, ninkan maanta unbay ka xumaatay nin annaga naga mida waayo ma xuma caqiidadiisu waa fiican tahay waa nin annaga naga mida inahu laa ba'sa bihi si kale ha u arkin saasay ku dhahay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa saxaabadu xadiidka nebiga heybe iyo jalaal uu leeyahay mar haddii xadiidkii nebiga la sheegay in war laga horkeeno keeno xujada waxaa ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa xujada waxaa looga hor imaadaa xujo kale haddii aad ula imaa waxaan xujo ahayn haddaad kaga hor timaado waxay noqonaysaa markaasi khatar baa ku gelay aayadda eh, in aladiina aladiina yujaadiluuna fi aayaatina eh, fi aayaati illahi bigayri sulطaanin ataahum kabura maqtan cinda allahi wa cinda aladiina aamanuu aayadda kalena waxay ahayd in fii suduurihim ilaa kibru ma hum bibaaligiih ayb marka aayaddu waxay leedahay aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri sulطaanin ataahum kuwa aayaadkeenna ku doodaayo bigayri suldaanin ataahum xujo u timid la-aanteed meeshaas marka wuxuu ka istinbaaday haddii xujada qofku aayad qur-aan aad u keentay hadduu aayad kale keeno isaga qofkaasi waxaa la dhahayaa un marka haddii aayaddan aada keentay say aayaddaani sidee labadan aayadood loo tacaarudka looga ilaaliyaa hadduu yidhi aayaddan aada keentay waa mansuuqa aayaddan aniga aan ku keenay oon ku caariday baana naasikho ah ninkaas waa toosan yahay liannahu caarada alxujata bilxujati caarada alxujata bilxujati waa la ogol yahay waa haddii marka dariiqi culimmadana uu ku soconayo ama aayaddii aada u keentay oo aayad kale uga jawaabay wuxuu yihi war aayaddan waa jirtaa laakiin aayaddan caam waayo middanna waa khaas caamka iyo khaaskana efraadda cumuumka ku jirta haddii qeyb ka mida laga soo reebay oo mukhasis saxiixa uu kasoo reebay waa kaas anu mukhasiskanaan u hayaa daliil waa la ogolyahay laakiin af un in la taago oo xujadii lagu naqdiyo af un keliya ma la ogola oo midaan mid ay diidayo qala xadaanaa bashiir bnu muamed bishru bnu muxamed qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akbaranaa jariir bnu xaazim can yacla bni xakiim wahuwa الthaqafiyu can saciid bni jubayri can ibni cumar qala ina alxayaaءa wاliimaana labadooda qurinaa jamiica waa la xiriiriyey faidaa rufica axaduhumaa midkood haddii la kor yeelo rufica alaakharu ka kalena waa la kor yeelay qaala baabu اljafaa qallafsanaanta qofki inuu iska qallafsan yahy o qallalan yahay qala xadaثna سacيid bnu sulayman huwa laqbhu sacduya ثiqaة xaafiظ qala xadaثna hushaym can mansuuri can الxasan can abi bakrata can الnabiyi slى اllahu عalيyه wali wslam anahu qala alxayaaءu min aliimaan xishoodku iimaanku ka mid yahay waliimaanu fi اljannati iimaankuna jannada u ahaaday wاlbadaa-u afdheeridana min aljafaa'i qallafsanaanta xaggeeday ka ahaataa wاljafaau fi الnaar qallafsanaantuna naar dhexdeed reer baadiyaha dadka ugu qallafsan alacraabu ashaddu kufra wanifaaqa waajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzla allahu calaa rasuulihi buu alla yidhi ayb <clears throat> qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil marka qofka inuu layin yahay u jilicsan yahay waa la rabaa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu an ibni caqiili can moxamed ibni caliy bni اlxanafiya can abiihi qaala kana nabiyu sal l slama dakma ra'si cadiima alcaynayni idaa mashaa takafa'a marka uu soconayo xagga horow u badnaa sidii inuu yacni hore u dhacaayoo kale ayb kaanamaa yamshii fii sucudin meel taag ah inuu ku soconayaad moodaa oo meel taag ah qofku oo dalcada markuu kasoo degaayo xagga horow u badanaa soo maaha taasoo kale ida iltafata haddii uu milicsanayo iltafata jamiican kulligiis waa milicsanaya isha keliya walac walac kama siinaynine markuu milicsanayo caadi buu dadka u fiirinaya waa soo marnay xadiidkan ayib hadda tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu daahir maaha laakiin xadiidka riwaayaadkiisa qaar ka mida ah ayaa waxaa ku jirta lam yakun fadan nebigu ma uunan ahayn mid qallafsan ma ahayn meeshaasu ka raba qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta haddaadan xishoonaynin waxaad doonta sameey qaala xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbaة can mansuuri qaala samictu ribciya bna xiraash yuxadiثu can abi mascuudi qaala qaala الnabiyu sal ly slam ina mima adraka الnaasu dadka waxa ay soo gaareen waxaa ka mida min kalaami nubuwati ay kasoo gaareen nubuwada hadalkeeda alulaa ee hore idaa lam tastaxi haddaadan xishoonaynin fasnac maa shi'ta waxaad doonto samay marka waxaad doonto samay laba macnaa ku jiro waa tahdiid waxaad doonto samay adaa arkaayo fasnac maa shi'ta yacni ama inay khabar tahayo ninkii aan xishoonaynin waxau doonuu sameeyaa dariiqaas buu waxau doono ku sameynaya mar haddii xishoodkii ka tegay ayb baabu lgadabi caradii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanii maalikun can ibni shihaab can saciid bni اlmusayab can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal laysa shadiidu bsuraca midka xooga badan maahan kuwa dadka legdo laysa shadiidu kan adag oo shadiidkaa maahan bisuraca ra-da waa kor dhigan tahay bisuracati kuwa dadka legda ma aha oo legdanta marka laysu baxaba dadka dhulka dhigayo ma ahan kuwaas inama shadiidu shadiidku aladii yamliku nafsahu waa midka nafsadiisa ka adag oo hananayo cinda algadabi carada agteeda markuu caroodo kan nafsadiisa ka adag ee markaa nafsadda yacnii qabanaya gacanta ku dhigay qaala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadaanaa abu shihaab cabdu rabbihi huwa cabdurabihi bnu naafic saduuqun yahim can yunus can اlxasan can ibni cumara qaala maa min jurcatin jurco ma jirto wax la kabado cind ee acdamu weynin badan cind allahi alla ajran xagga ajarka min jurcati haydin caro kabashadeed yani dib u laqitaankeed kadamahaa cabdun addoon ou caburiyo oo ou dib u laqo ibtiqaa'a wajhi illahi ilaahay wejigiisa raadin uu raadinayo darteed marka caradu inaan la fulinine bal laga laga indhalaabo oo qofku marka caradiisa uu dib u laqo ou caburiyo ajarka uu ka helayo tarjamadii xadiidka mudaabaqadooduna waa iska daahir qaala baabu maa yaquulu idaa qadib hadduu caroodo wuxuu dhahayo qaala xadatanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadatanaa abu usaama qaala samictu alacmasha yaquulu qaala xadatanaa cadiyu bnu haabit can sulaymaana bni surad qaala staba rajulaani laba nin baa iscaayeen cinda nabiyi sal l l slam nabiga agtiisa fajacala axaduhumaa yaqdab midkood wuxuu gudagalay inuu caroonayo wayaxmaru wajhu wejigiisa uu guduudanayo fanadara ilayhi nabiyu sal l slam nabigaa fiiriyey faqaala inii la aclamu waxaan garanayaa kalimatan kelmad qaalahaa low qaalahaa hadduu dhihi lahaa ladahaba hada canhu mid kan uu tegi lahaa waxaan oo caradaa ay ka tegi lahaayeen canhu xaggiisa acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim faqaama rajulu nin baa kacay ilaa daka rajul ninkaaba u kacay faqaala wuxuu yidhi tadri maa qaala ma garanaysaan waxa uu yidhi qaala wuxuu yidhi qul acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim ayuu ku yidhi faqaala rajulu ninkii wuxuu yidhi amajnuunu taraanii ku waalan miyaad aniga ii arkaysaa ayb amajnuunun taraanii ma idiin qora mase amajnuunan ya amajnuunan saasaa fiican amajnuunan taraanii baa fiican ayb ma yani inaan ku waalan ahay miyaad ii arkaysaa way ayb qala xadaثna cabdالlahi bn cثman qira'aة can abi xamزةa can الأcmash can bni haabit can sulaymaana bni surad qala kuntu jalisa maca الnabiy sal ll ly slam wrajulaani yastabaani faaxaduhuma xmara wajhuhu wejigiisii midkood waa gaduutay waاntafaqad awdaajuhu halbowlayaalkiisiina way barareen faqala الnabiyu sal ly slam inii la aclamu kalimatan ayaan ogahay low qaalahaa ladahaba canhu maa yajid uu ka tegayo waxa uu helayo faqaaluu lahu waxay yidhahdeen ina nabiya sal l slama qaal nebigu wuxuu yihi tacawad biاllahi min الshayطaani الrajiim qaala wahal bii min junuunin oo wax waaliima yaani igu sugan sidaasuu yihi qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yaskutu idaa gadib waa aamusaya hadduu caroodo qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaanaa leythun leyth bnu abi sulaym qaala xadaanii طaawuus can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu lahi sal ly slama callimuu wayasiruu bara fududeeya callimuu wayasiruu halaaa maraatin waidaa gadibta faskut haddii aada carootidna aamus oo yacni markaa waxaad samaysaa inaad iska aamusto waa saxiix marka xadiidka qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan axbib xabiibaka hawnan maa qofka aada jeclaanayso jeclow hawnan maa si yar u jeclow yaraan un si yacni waxaan ujeedaa tartiib si tartiiboo deganaan un u jeclow oo haddaad marka guluwi ku samaysa jacaylkiisa mar unbaad nici doontaa wax reeba marka qaala xadaanaa cabdullaahi qaala xadaanaa marwaan bnu mucaawiya wahuwa alfazaariyu qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin اlkindiy can abiihi qaala samictu caliya yaquulu libni اlkawaa hal tadrii ma garane maa qaala alwalu waxa uu yidhi axbib xabiibaka hownan maa jeclow midka aada jeclaanayso hownan maa ayb tartiib u jeclow hawnan marka masdar ahaanay u nasbisan tahay ay xuban hayinan jacayl fudud jeclow maadana litaqliil baa loo keenay marka jacayl yar jeclaaw oo aan xadkiisa dhaafsiisnayn waayo macnuhu ayb waabqid bagiidaka hawnan maa casaa waxaan ujeedaa axbib xabiibaka hawnan maa casaa waxaa dhici kartoo laga yaabaa rajo imaan karto an yakuuna inuu ahaado bagiidaka kaad adiga necab tahay yowman maa maalin u waabqid marka qalbigan ilaahay baa gedgedinaya waabqid necbow bagiidaka kaad necbaanayso hawnan maa buqdan nacayb hayinan oo yacni fudud oo isaga markaa xad dhaaf aan lahayn casaa waxaa la arkaa an yakuuna inuu ahaado xabiibaka yowman maa kaad jeceshahay maalin uun marka zamankoo isbedelo axwaashoo isbedesho darteed baa isu bedeli kara marka xubiguna ha ku xadgudbin buqdigana ha ku xadgudbin macnahaas oo marka uu ka wadaa addaahir marka hal tadri maa qaala alawalna nebiga inuu ujeedaad moodaa ayb ali halkaanuu joogaa halka xadiidee dhiman maalinta dambaan insha allahu tacaala akhrinaynaa kitaabka fawaa'id marka ku jirto oo khatmi oo kale aan uga dhigaynana marka waa ugu talagalnay culimmadii hore da waa ahay dabcan waa iskaga dayanaynaa inkastoonaan annaku hadda culamo aanan ahayn laakiin iyagaa waxay samay jireen xadiidka halka xadiidee ugu dambeeyo ayay gaar majlis ku akri jireen markay majlis ku akriyaanna waxay uga hadli jireen kitaabka iyo shuruudiisa iyo rijaashiisa iyo wixii marka daraaso u baahan waxaan isku dayeynaa marka casharkaas ardadu yaysan isdhihin marka hal xadiidaa dhiman xadiidkanna macnihiis waa iska fudud yahay dhib male yaynan isdhihin waxaa laga yaabaa wixii kitaabka muhiim waxyaabo badan oo aan annagaba kusoo marnay orod inaan marka hadda si uun dersiga dambe ugu jamcino marka dersiga ka haray halka xadiid wuxuu noqon doonaa lilkhatmi in sha allahu tacaala hada akhiruhu wallahu aclam sala allah wslam alaa nabiyina